alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah <clears throat> allahuma wafiqna lima tuxibuh watardaah wabacd fasalaamu allahi calaykum waraxmatu wabarakaatu <clears throat> darsiga ku saabsan sidee galbeedna loo joogaa diinna loo ilaaliyaa wax ah, fudud maaha ugu horeyn qof kastoo ummad ghariib ku ah stranger ah aan degaanka iyo culjarka iyo dhaqanka ummaddaasi ka tirsanayn ma fududa wixiisa inuu haysto meeshuu doonaba dunida ha haka joogo qofka galbeedka yimina waxaynu nimi bia ama deegaan environment dhisan oo dowlad iyo system iyo nidaam leh innagoo afraad oo qaybqaybsan oo kelikeliya su-aasha isweydiinta lena waxa weeyaan oo u baahan inaynu aada isu weydiinno ma waxaynu u nimi inaynu wax wax ku bedelanno mise waxaynu u nimi inaynu wax kororsanno yani ma waxaynu u nimi maalan waxa qura aynu la nimi waa diinteennii iyo nafteenna iyo caruurteenna faamiligaagii oo dhaqan iyo af iyo diin haysta marka ma waxaynu u nimi inaynu wax bedelanno oo maalan diin dhaqan af waxaa intaynu bedelno aynu wax kala qaadanno mise waxaynu u nimi inaynu waxeennii wax ku darsanno oo hadafkeennu wuxuu ahaa intaadana hayso in shaa allahu in kalena ku kororso ku siyaadsa keebuu ahaa waayo mid kasta waxba ka ratibmaya ensehdaba qolada sociologigu waxa ay tilmaamaan qofka bini aadamka ah huwiyadiisa ah identitigiisa afkiisa dhaqankiisa diintiisa wuxuu aaminsan yahay iyo bulshaduu la nooliyey waxay aaminsan yihiin hadday isku mid noqdaan qofkaasi wuxuu ku noolaadaa bay idhaahdaan fii sacaada wa raaxa wa tminaan ilbaal xasilooni deganaanshiiyo rayrayn iyo badhaadho waa markuu qofku waxa uu rumaysan yahay sida uu fakarayo masale markaynu waddankeenni joognay waxaynu la noolayn waddan afka aada la wadaagto diinta aada la wadaagto dhaqanka aada la wadaagto wax walba aada la wadaagto marka inaad adigu ama diinkaaga ilaashato ama ilmahaaga diintiisu ay ilaashanto aqali lmajuud waxay dhahdaan efortka ugu yar juhdiga tamarta ugu yar iyo wakhtiga ugu yar baad gelinaysa maadaama bulshada wadaagtaan dhaqan iyo diin iyo afba bulsho kastaana markay bulsho tahay ee dhisan tahay huwiyadeeda ama waxay aaminsantahay ama diinkeeda waxa ilaaliya kow wasaarad dhanoo dowladdu u samaysato wasaaradda waxbarashada la yidhaaho waxaa kaloo ilaaliya iclaamka waddanka miidiya t v ha noqdo ama raadiyo ha noqdo ama jariidad ha noqoto ama media waddankuu leeyahy mainstreamka waxaa kaloo ilaaliya nidaamka iyo qaanuunka iyo sistemka waddanka oo haddii intaaad aad kasoo gudubto waxaa ku qabanaya maxay qaanuun baa ku qabanaya marka waa ummaddu markay caynkaa u dhisantay haddaba marka aad timaado adigoo qof qura ah ama laba ah ama tobanaan qof oo kale gedisana aada u timaado bulsho sidaa u dhisan bulsho dhaqankeedii afkeedii schooling systemkeedii miidiyaheedii waxbarashadeedii qaanuunkeedii u dhisan yahay gariib aad ku tahay stranger yimi aad tahay aad aadse rabto waxaagiina inaad ilaashato waxna ka kororhsato waa qof iyo bulsho markaa iska hor yimi laba shay dareemaysaa bay leeyiin kow qurba gariib inaad tahay ka labaadna waxay idhaahdaan challenges waxyaabaha kaa hor imanayaa inay wax xooggan yihiin haddii aad rabto markaa inaad maintain garayso inaad haysato waxaagii waxna kororsatid lama mid ahaa markii aad ku noolayd bulshadii a isku dhanka u socoteen marka kan waxaad u baahantay bay leeyihiin wakhtiga ugu badan iyo xoog iyo xoolaha ugu badan inaad geliso waxaagii hore saad u xijin lahayd intaa kadibna aada ziyaado soo hesho qurbadu waxaa dhici karta inay kathratu shubahaad tahay muctaqadkii iyo waxa la aaminsay inuu aada u kala gedisay iyo shubha badan wax badanoo ku shaki geliya diin ahaan inay kugu soo biirayaan ama waxaa dhici karta inay tahay kathratu shahawaat wax badan oo shahawaati nafsigaaga kiciya mansabdoonkaaga lacagdoonkaaga eh, baahiyaa bini aadamkaee kala gadisan wax badan oo hor orda asal ahaana ilaahay qur-aanka wuxuu ku yidhi wain tutic akthara man fi lardi yudiluuka can sabiili illah wain tutic akthara man fi lard dadka inta badan haddaad maqasho jidka ilaahay way kaa luminayaan sosiologuna dee maanta waxay noo tilmaamaan bulshooyinka elite group yar koox yar baa hogaamisay bulshada weyne xaggii loo kaxeeya uunbay u dareertaa dhanka loo wado uun waa shibher theory bay yidhaahdaan eh, theoryga xerada xoolaha waxay dadkaba ka dhigeen inay dad xero ku jira yihiin xoolaha uun xaggii loo sahangeeya ama loo kaxeeyo u dareera kolba inay yihiin ilahina wuxu le wain tutic akthara man fi lardi yudiluka can sabiil illah haddaba su-aasha kooban waxaynu leenahay laba doorasho laba khiyaar oo quraynu haysanaa mid saddexaad ma jiro laba khiyaar unbaa yaalla laba doorasho options aad haysaa yani waa laba uun inaad waxaaga ilaashanayso sidii aada u ilaashan lahaydna inaad caqligeedii xooggeedii tamarteedii keenaysid dheeraadkana markaaad raadsanayso kaas waa option optionka kale waa inaad iska noqoto oo wixii awalba aad ka soo qaxday dee challenge buu ahaayee kaa aada waajahdo mala kaasaa ka fududkane waa labadaa mid saddexaad ma jiro ka saddexaad dee waa inaad dhimataa saddexaad waa inaad milantaa waa inaad diin iyo dhaqan iyo afba weydaa kaasi isagu option maaha markaa qofka bini markuu xisaabtamayo kaasi ma aha xisaabtan ee waxa xisaabtankuu yahay labada challenge keebaad u diyaartay inaad waajahdo noloshu alxayaa kullahaana waa challenges nolosha gebigeedu waa caqabaad nolosha fadhiga cid ku dherigtaa waa yartay noloshu waa dadaal iyo caqabad la rabaa in laga tallaabo ee keebaad diyaaru tahy ma inaad kan ka tallowda caqabadiisa waa waxaagana inaad haysato waxna ku darsatid mise waxaad diyaar u tahay waralkan waxba ku haynkeeri maysida inaad xaggaaga iska qabato dee taa lafteedu ma fudude challenges baa yaallay wax la cunaa la raadinaya dhaqaalaa la raadinaya nabad baa la challenge kale xaggaana yaalla inaad kaa waajahdo labada challenge ama labada caqabadood keebaad diyaar tahay inaad waajahdo weeyaan quraanka ilaahay wuxuu inoogu tilmaamayaa tajaaribtii ummadihii hore iyo wixii ku dhacay iyo siday qaar diintooda u haysteen iyo qaar siday u milmeen waxaa kaloo qur-aanka ilaahay inoogu tilmaamayaa qurbadii koowaad ee muslimiintu siday uga baxeen marka tajribo ka horeysay islaamkan aynu hadda haysanno oo taariikhiya qur-aanka way ku taallaa waxaa kaloo qur-aanka ku yaalla tajribadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii oo dee iyaba dhul muslim may joogin yacnii nebigu markuu soo baxay maka dee gaalaa deganayd madiinana gaalaa deganayd carabina gaalay ahayd midhmidh baa dadka uu islaamay dhowrkaa qof oo u islaamiya isagu waxay ahaayeen mujtamac yaroo koobanoo ku dhex nool mujtamac ka gadisan oo diin ka gadisan haysta afka way wadaagayeen laakiin dhaqan iyo diin ka gadisan oo jaahiliye ah, haysta marka lababa waxaynu u baahanay inaynu wax ka baranno taariikhdu qur-aanku ka waramayee ku saabsan dadkii mashaakilkaasi qabsadee kasoo baxay ama ku dhacay inaynu si fiican u daraasayno saxaabadii nebiga iyo nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam gurbat lislaami aluulaa siday uga baxeen waayo atamasuku biddiini walictizaazu bih fii waqti alqurba arrin fudud maaha walidaalik ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamayaa saxiix iljaamici saqiir can anas ibni malik xadiis ka soo arooray yaأti calى اnnaasi zamaan asaabiru fiihi calaa diinihi kalqaabidi cala aljamr meeshuu inuu jaalanjiyey buu nabigu tilmaamaya dadka wakhti baa ku iman doona qofku diintiisa inuu haysto oo ku dheganaado ay la mid nin dhuxul haysta yani dhuxul daba inaad qabataa waa waa challenge adag wakti ay sidaa diintu ku noqon doontaa iman doonta ama xadiidka ibnu mascuud warinayo ina min waraa'ikum zamaanu sabri litamasuki fiihi ajru khamsiina shuhadaa minkum maalmaa dambeeya qofku diintiisa inuu ku dheganaado uu la mid yahay konton idinka id ka mid a buu nabigu u tilmaamayay sidaa awgeed qur-aanka ilaahay wuxuu ka warramay niman reer banu israa'iil la yidhaahdo yahuud reer banu israa'iil waa mujtamacyada ugu badan ee ilaahay kitaabkiisa uu taariikhdooda ka waramay taariikhda reer banu israa'iil xumo iyo samaba way leedahay reer banu israa'iil nebiya ka dhashay nebiyo badanoo qur-aanku ka tilmaamayo dee israa'iil waa nebi yacquub inankiisiiyo maxay ah nebi yuusuf nebi yuusuf walaaladii oo iyana culammadu badhleeyeen nebiyey markii dambe noqdeen ambiyo badan nebi sulaymaan nebi hud huud eh, maaha eh, sulaymaan aabihii daawuud eh, nebiyullaahi muusa ambiyo badan oo reer banu israa'iil oo dad saalixiina qur-aanku kaga warramaya bale ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa inay ka mid wajacalnaa minhum a'immatan yahduuna biamrina lama sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun reer banu israiil waxaa ka mid a aima dad lagu daydo oo diinta ilaahay ku dhegay markii ay ku sabreen inay waxooda xajistaan yaqiintooduna ay rasmi ahayd yacnii laba midnama gelin waxaan ay diintay haysteenna way rumaysanaayeen way yaqiinsanaayeen second to that obsticaliskii ka hor yimid dhibaatadii ka hortimina umay liicin umay dabcin labadaas shay markay isla heleen baa ilaahay leeyahy ayay waxay u noqdeen bini aadamka tusaale kuwaas reer banu israa'iil bay ka mid ahay waxaa kaloo ilaahay qur-aanka inooga warramaya gruub inaynu reer banu israiil ka mid yihi bal gruubka kalean eegna waxa ilahay ku sifeeyey marka hore ilah wuxuu yidhi waqatacnaahum fi lardi umama reer banu israiil waa googoynaybaa ilahay yidhi oo dhulkaa lagu faafiyey minhum asaalixuuna wa minhum duuna dalik kuwa suuban iyo kuwa xunba way lahaayeen ba ilaahay leeyahy wabalownahum balownaahum bilxasanaati wasayi'aati lacalahum yarjicuun dhibaatooyin iyo wanaagba waa ku itixaamnay bal inay soo noqdaan ilaahay wuxuu sheegay markaa kuwaa kuwii kaga dambeeyey waa kuwii lumay fakhalafa min bacdihim khalfun warithuu lkitaaba ya'khuduuna carada hada aladna wayaquuluuna sayukfaru lana wain yaatihim caradun midluhu ya'khuduuh alam yu'khad calayhim miithaaqu lkitaabi an laa yaquuluu cala allahi ila alxaq wadarasuu ma fiih waddaaru alaakhiratu khayru liladiina yattaquuna afalaa tacqiluun ilahi wuxuu yihi kuwa gadaashood waxaa maray qolo qoladan maxaa u calaamada marka hore kitaabka way dhaxleen dadkii challengeska soo maray adkaa maaha waa dad dhaxlay waa sideennoo kale inagu islaamnimona umaynan dhiman cidna meel kamaynan xoraysan inagoo dhul muslim deganoo dad muslimiina la nool unbaynu islaamnimada dhaxalla waliba aabihii buu ka dhaxlay bulshadii uu la joogay buu ka dhaxlay way dhaxleen kuwan ilaahay wuxuu ku tilmaamaya inay yihiin warisu hada alkitaab asalkana waxaa la yaqaana qofka bini aadamkaah wuxuu dhididkiisa iyo dheecaankiisa ku bixiyo wuu uga laxa jeclo badan yahi waxaa si fudud soo gala xataa dhaqaalaha caadiga ah waxaad adigu ku dhididay si fudud kuma baxaan laakiin xoolaad aabbaha ka dhaxashay inta badan sayr dhallinyarada wixii ay aabahood ka dhaxleen inta badan waa lagu tuntaa waa la baabi'iyaa laakiin waxaad adigu dhididkaaga ku keentay waxaa laga yaabaa inaad yamxeeriso ilaaliso oo ku xisaabtantid inaanu hore kaga bixin ilaahay kuwan wuxuu yidhi warithuu hada alkitaab way dhaxleen baa la yidhi dhaxal bay kitaabka ku heleen maxaa caada waa markaa ya'khuduuna carada hada aladnaa wayaquuluuna sayukfaru lana wain yaati macradun milu yaahudu waa iska dambaabayaan waxay doonaan bay samaynayaan marka ladha warwa sideen waxay odhan insha allah ilaahay baa noo dembi dhaafi dabcan ilaahay dembiga ugu dhaafaa laakiin haddana hadday mashkiladu timaadaba ilahay leey mar kale waa iska qaadanayaan marka amalkaa war ilaahay baa kafuururaxiima ilaahay baa inoo dhaafiyo iska walaaqda ayay ku wadaan waa maxay kasoo horbaxay islaamnima waa khilaafayaan waxaanay nafta ugu sheekaynayaan ilaahay waa hafuururaxiime ilaahay baa inoo dhaafay laakiin maaha hafuururaxiimnimo intuu rumeeyey wixii ka joogsaday oo leeyahy ilaahay wixii hore hayga dhaafay markaan wadada saxaya wain yaatihim caradun milu yaakhuduuh baa ilaahay yidhi tii ku labaadoo la ah hadday soo martana halkii bay ka wadayaan waa qaadanayaan baa ilaahay yidhi markaa wuxuu war kuwan miyaan ballan ilaahay ka qaadin inay de xaqa ku sugnaadaan oo diintan ku sugmaan oo aakhira inay dambayso ogaadaan qola waa noocah qolo kalena ilaahay wuxuu ihi waladiina yumasikuuna bilkitaabi wa aqaamuu asalaata inaa laa nudiicu ajra almuslixiin waladiina yumasikuun kuwa kitaabka qabqabsanaya baa ilaa yidhi masaka oo bitadciifa luqa alcarabiya yani waxa weeyaan markaad qabqabato waa qof aan rabin waxaan inuu ka baxsado halgayaabaa dumar quran qabto ay ka siibato qofka caadiga inuu laakiin kani waa qof raba maxay inuu xajisto kuwa xejisanayabaa ilaahay yidhi kitaabkan ee salaada oogaya kuwana ajarkooda dayici maayaa ilaahay yidhi idan waa laba miduun inay idhaahno insha allah sayufaru lana waa caruurta waa iska hagaagi doontaa diinku waa arrimaha diintoo dhamme ay noqdaan inshaa allahu inaynu sayufaru lana ku dhisno ku binayno oo calaa hada almadhab qaadanno iyo inaynu qaadanno madhaba atamasuku bilkitaab inaynu xejisanno jiilkii hore saxaabadu siday uga baxeen sawir yaroo kooban baan waxaan idinka siinayaa afartii suuradood ee qur-aanka ugu horreeya soo dega culamadu waxay isku waafaqsan yihiin afar suuradood qeybaha ugu horreeya inay qur-aanka usoo hordegeen waa laga yaabaa riwaayaadkoo isdhaafdhaafinaya afartani say u kala horreeyeen inaad aragto laakiin afartaasi inay yihiin afartii ugu horreeyey ayaa badiba culammadu tilmaamaan waa suurat lcalaq inta ugu horeysa iqra bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq iqra warabuka alakramu aladii callama bilqalam callama alinsaana maa lam yaclam aayaadka ugu horeeya wa suuratu mudathir aayaadka ugu horeeya yaa ayuha almudahir qum faandir warabaka fakabir wahiyaabaka fatahir wاlrujsa fahjur walaa tamnun tastaktir walirabika fasbir wa suurat lmuzammil aayaadka ugu horeeya yaa ayuha almuzamilu qum illeyla ilaa qaliilan aayaadkaa ku xiga iyo suurat alqalam nuun walqalami wamaa yasturuun ma anta binicmati rabbika bimajnuun waxay culammadu yidhaahdaan waxyigii koowaadee dee nebi maxamed ku bilaabmay wuxuu ahaa waxyi aan si fudud loogu sheeginay si xoogan loogu sheegay yacnii dhowr jeer buu jibriil halkan qabto intuu nafta isugu keenay nebiga uu yidhi iqra uu nabigu lahaa ma ana bigari xataa markay neeftu ku dhegaadha uu sii daayo leeyahay iqra waxay culamaadu yidhaahdaan al aslu fi tacliim waa in si fudud la ysugu sheego lakiin waxay dhahay haadihi waxaa la rabay bay leeyahy fii qimati alintibaahi waasaxwa in arrinka soo socda wax fudud inaanu ahayn in la soo jeediyo afarta shay maxay sheegayaane ugu horeeya aayaadkani ka waramayaan laba suuradood masalat alcilmi bay ka waramayaan iqra bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq iqra warabuka alakram aladii callama bilqalami callama alinsana maa lam yaclam iyo nuun wamaa yasturuun waxay culammadu yidhaahdaan waxa ay mas'aladani tilmaamaysaa biljahli inaan diin lagu xejin karin iyadoo jaahil layay inaan waxba la xejin karin asalka diintuna inay ku salaysan tahay carab wakhtigeedii waxaa laga yaabaa aqoon dadka ugu dambeeya inay ahayd baahiyahay qabtee kale waxa laga yaabaa haddii adiga lagu odhan lahaa maxaa lagu islaaxin lahaa cadaalada hala raadiya kan hala raadiya wax badan oo kale inaad tilmaami lahayd laakiin masalatu tawxiid waalcilmi bay yidhahdeen waa wada socotay asalku wuxuu yahay markaa aqoon ilaahay la barto rusushiisa la barto aakhiro la ogaado cilmi baa lagu xejin karaa waa shayga koowaadee laga fahmaya bay yidhahdaan shayga labaadee laga fahmayo aayaadkani waxa weeyaan bay leeyihiin qofka bini aadamkii ama isagaa dacwo wada ama isagaa dacwo loo wada ama adaa lagu raadaynaya adaa sii milmayoo sii socda maalinba in muquuranaya ama adaa wax raadaynayo gruubkaaga isku dayaya inaad biiriso halkaaga inaad ka dhaqaaqina inaad cid soo biirsato adaa isku dayaya saa awgeed baa ilaahay wuxuu ku bilaabay yaa ayuha almudathiru qum faandir warabbaka fakabir kan isduuduubayo baa la yidhi ka coddig ka coddiin sheeg rabbigaana weynee wa hiyaabaka fatahir naftaada iyo qalbigaaga iyo maradaada iyo waxaaga oo dhan daahir yeel waarujsa fahjur xumahana ka hijrood walaa tamnun tastakthir waxaad wadana ilaahay dartii u wad xole ku raadinin adoo ku badsanaya ha samaynin walirabbika fasbir jidkaa haddaad qaadana mashaakil baad la kulmaysaaye sabir oo adkaysaa la leeyahy yani waxaa lagu bilaaba nebi maxamed haddaynu dhahno calayhi salaatu wasalaam waaba aayaadkii labaadee kusoo degay sida culamo badani qabto cilmigii ugu horreeyey intuu leekaa waa iqra iyo waxooga riyooyina cilmi intaasuu hayay haddana iyadoo cilmigu intaa ku kooban yaha waxaa la yidhi maxay mabdaa faafi idan waxay dhahdaan khayru difaac si laysu difaaco waxa ugu fiican bay dhahdeen inaad adigu weerar gasho in adiga marka lagu arko laydha war waa kii wadaadkee muuddiin sheega xagga inooga du adigu inaad tahay qofka wax raadaynaya ee isku dayaya dadka inuu raadeeyo laakiin insaanku dhibta tirada badan le uma adkaysto ilaa iyo inuu ilaahay xidhiidh dhab a ah la leeyahay mooyaane s awgeed baa waxaa la yidhi yaa ayuha almusamilu qum illeyla ilaa qaliila nisfahu aw inqus minhu qaliila aw zid calayhi waratil ilqur'aana tartiila inaa sanulqi calayka qowla thaqiila ina naashi'ata alleyli hiya ashaddu waطcan wa aqwaamu qiila wadkur isma rabbika bukratan okay ilaahay wuxuu leeyay kan isduuduubayow kac kaysdadayow baa la yidhi kacoo ilaahay isu taag markaad dhibi ku qabsato nolosha caadiga ah haddii adigu aad iska qaadi kari weydo maxaad samaysaa sida normalka bani aadamka lagu yaqaano waxa weeyaan inuu fakero asxaabtiisii ciddii xidhiidh kalala ahaa war maanta yaad mushkiladan yaa yaa ku caawin kara maalan problem dhaqaalaa kugu dhacay marka koowaad aad mushkiladda xaliili kara waxaad soconaysaa bartalo yaad wax ka soo amaata ama wax ku siiya marka maskaxdaada markaaba waxaa kusoo degdegaya midharhkii xidhiidhkii nuu fiicnay ama hanti haystay ama wax ku dhaamay ama caynkan inaad tidhaahdo warbal waxyaamaahimo inaad wax ka weydiya inaad wax ka heshaba waa suurtagal qofka muslimka ee dhabta ahi markay dhibi ka hor timaado xalka koowaadee uu raadiya wax weeyaan rabu samaawaati waalardi inuu xidhiidh la sameeyo man biyadihi malakuutu kullu shay ilaaha gacantiisa wax waliba ku jiraan albaabkiisa inuu garaaco si awgeed baa nabi maxamed markay dhibtu ka hortimi ilaahay wuxuu leeyahy yaa ayuha almusamilu qum illeyla ilaa qaliila kan is dadayow kan isduuduubayow kac habeenkii intiisa badanin yar mooyaane nuskii ama wax yar ka yaree baa la innaa sanulqi calayka qowlan thaqiila baa ilaa yidhi war culus baa lagu dhiibayaa dacwadan iyo diinkan iyo qur-aankan iyo sistamkan inaad qaaddaa arrin fudud maaha baa ilaahay leeyahy war culus baa lagu siinayaa laakiin warkan culus waxaa kuu fuduudinayaa waa maxay xidhiidhkaad ilaahay la leedahay kulamaa xidhiidhkaynu rabbi la leenay uu daciifo isbeddelka nolosheenna xagga xumi wuu degdegayaa mar kasta uu xoogaysto xidhiidhkaad ilaahay la leedahayna xejisadaad xejisanaysa diinkaaga iyo waxaagu wuu wuu xoogoobayaa idan aayaadkan markaan isku soo daro anigoo raba inaan ra'yi guudun ka tilmaamo koobo waxa weeyaan in wax la barto oo diintaada can cilmin aada ku sugnaato waayo shubahaadka kama jawaabi kartid ama ma ka noolaan kartid cilmi mooyaane shubhada daliil baa kaa riixi kara haddana daliil haysanin waad jabaysaa idan cilmi inuu yahay laabud shahawaadkana xidhiidhkaad ilaahay la leeday badnidiisa riixa inaad ilaahay xidhiidh badan la yeelato faafinta diintuna environment bay kuu abuuraysaa aad ku dhex noolaan kartid inaad diinta faafisid oo markaasi aada faafisid saxaabadii iyo nebigii markay masaa'ilkaa ku adkaysteen noloshu umay fududeyn nolol adag bay la kulmeen qaar la toorjargareeyo qaar la dilo qaar toorjarka ku dhinta isagoo nebi maxamed arkaya caleyhi salaatu wasalaam qaar toorjar lagu dilo saxaabadiisi ka mid a qaar sidii loo toorjargaraynaya iyagoo tii u dambaysaya laga sii daayo nooc walba way yeesheen haddana ilaahay wuxuu leeyay min almu'miniina rijaalun sadaquu maa caahadu allaha calayh fa minhum man qadaa naxbah wa minhum man yantadir wamaa badaluu tabdiila baa ilaah yidhi muuminiinta waxaa ka mida rag ka run sheegay waxay ilaahay u ballan qaadeen soo sheekhu qadiyatu sidqi dan kalama hadlayna ka run sheegay wixii maxay ballan ay ilaahay la galeen fa minhum man qadaa naxba wa minhum man yantadir baa layidhi waxaa ka mid ah qaar sidaa ku dhintay iyagoo jidkii ku taagan iyo qaar sugaya waddadaas inay hayaan ilaahay markuu saxaabada tilmaamaya waxaa lagu tilmaamay rijaalun laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikri wa waiqaami alsalaati wa itaai zakaa yakhaafuuna yowman tataqallabu fihi alquluubu walabsaar waa rag baa ilaahay leeyahy kuwaasi aanay mashquulinin tijaarada iyo bayca iyo waxgadista iyo baamisha lacag xoogsigu ama adduunye xoogsigu aanu ka mashquulinin can dikri illaah ilaahay xuskiisa iyo wa iqaami asalaati wa itaai zakaa salaada ogisteeda marar badan waxaan idhahdaa su-aalaha soo noqnoqda had goor waxaa ka mid ah salaada iyo shaqada salaada iyo shaqada sheekh dee shaqadii maxaan sameeyaa salaadiiba caynka salaadiiba cayn waayo shaqada xaggeena muhima laakiin tan kala agteenna ah ta qiilka loo raaday shaqada qiil u raadin maysid iyada shaqada waa shaqo waxaa u baahan in qiil loo raadiyaa waa maxay oo salaaddiiyo saa loo tukanayay ilaahayna wuxuu tu tilmaamayaa qolada tan waxa lagu sifeeyey inay yihiin rijaalun laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikri illaahi wa iqaami asalaati wa itaai zakaa waayo yakhaafuuna yowman tataqallabu fiihi alquluubu walabsaar maalin bay ka cabsanayaan dad shaqada in lagaa eriyo dhaqaalo darad ka yar cabsanaysa laakiin qoladani waxay ka cabsanayaan maalin qalbiyada iyo garaadka iyo indhihu iyo wuxuba gelgelmaan cabsida maalinta ka haysa daraaddeed mar kasta iyaga waxa priority-ga u le number one ah cibaadadoodi iyo koga kan markaa waxaan leenahay kow ahlu kitaabkii hore hadday qurbada waxay kaga baxeen baynu kaga bixi karnaa lamaa sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun waladiina yatamasakuun yumasikuuna bilkitaab kitaabka kuwii qabsanayay waxaynu kaga bixi karnaa baynu leenahay wixii saxaabadii nebi maxamed kaga baxday caleyhi salaatu wasalaam iyo rasuulullaahi muxamed iyo qur-aankii koowaad ee nebiga kusoo degay siduu u tawjiihiyey xaguu u diray waxaan kaga bixi karnaa baynu leenahay marka aynu garanno waxaynu haysanaa waxa inaga maqan inuu ka qiimo badan alictizaaz biddiin yacni ma waxaan raadinayaa qiimo badan mise waxaan haystaa qiimo bini aadamku markuu wax iibsanayo ama wax gadanayo waxaad wax ku raadisaa maxay dee waxaa qiimaha badan le inu xaggaaga soo maro shay taafiha ma iibsatid waxaan qiimo ku joogeen ama waxa ka ma rabtid nolosha ma diinkaa qiimo badanoo aynu ilaalinaa mise waxyaabaha kale ilaahay wuxuuna baraya inaynu diinteenna muctaziin kuwa ku faanoo xejista maaha kuwa xejiyo qura xejinta waxaa laga yaabaa inaad tiraahdo ilaali laakiin haddaynu salaadii qabanno waa salaada iska tuko laakiin dee bal meelaha aan lagu arkayn iyo su-aalu waa musqusha ma lagu tukan karaa iyo meelaha ma lagu tukan karaa iyo gaadhiga adigoo wada kursiga ma iskaga tukan kartaa iyo meelahaasay su-aaluhu badan yihiin laakiin alictizaazu bidiin uu ka gedisan yihi diintaada inaad muctas ku taysaa daraaddeed baa ilahay wuxuu leeyahy walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniina walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun war cize iyo sharaf wax ale baa ilaahay leeyahy alle iyo rasuulkiisiiyo inta raacday munaafiquse ma fahamsana taasi maxay keensanaysaa saxaabadii diinta haysay bidhbidhka noloshu ma niyad jabinin maalan dagaaladii ugu waaweynaaye saxaabadu gashay waxaa ka mid a xarbi alqaadasiya ciraaq meeshan la yidhahday ku taallaa ciraaq waxaa inteeda badan haystay bersia dowladdii iiraan baa ka talin jirtay dee caasimadoodii madaa'in waa baqdaad dhinaceedaba kama foga maadaama ay ka talin jireen markii muslimiinta iyo nimankaasi iiraanta ee majuusiyiinta dagaaladu dhex marayeen dagaaladii ugu waaweynaa waxaa ka mid a ah dagaalka qaadisiya dhowr boqoloo kunoo gaala iyo soddoneeyo kunoo saxaaba ahba ishortaagan iyo intii la socotaya eh? saxaabada waxaa hogaaminaya casharat casharatulmubashiriinin ka mid ah sacd ibn abi waqaas baa ciidanka wata qolada kalena waxaa hogaaminaya nin rustam la yidhahdo oo jananadoodii waaweynaa ee laga dambeeyey ka mid ah markaa rustam wuxuu rabaa bal nimankani mentali siday u fakerayaan inuu ogaado wuxuu sacad weydiistay inuu u soo diro cid wada wadahadal baluu dhex maro nin baa loo diray uu soo celiyay mid kale bal soo diro waa loo diray saddex nin baa kolba mid u tegay saddex saxaabi ayaa kolba mid u tegay maalan mid ka miduun haddaynu soo qaadno ribciy ibni caamir baa ka mid a ah ninkani wuxuu rabay inuu hanjabiyo saxaabada tan oo u tilmaamo waxaan soo saaray gaaja iyo dhaqaalo doon hadday tahay inaan dhaqaalo bixiyo marka sariirtii boqortooyada meel la dhigay dabeetana red carbatiska ayaa la wadhay dhulaadu ballaadhan ninkan muslimiinta ka socda fars yaroo gaaban buu wata waana nin intaasoo bilood dagaal ku soo jiray dee ninay ka muuqato adduun iyo dhaldhalaalkii maaha rabiya ibn camir oo faras yaroo gaaban wataa soo baxay dabeetana markuu soo gaadhay meeshoodii iska soo duul eriyey faraskiisii kama degine waxay culamada taarikh sheegaan barkimooyinkii meesha teedsanaa mid ka miduu faraska ku xidha dabeetana uu kasoo dhaadhaco uu xaggu usoo dhaca waxay yidhaahdeen boqorka saan looguma tago hubka dhig boqorka adoo hubsita looma tago wuxuu ku yidhi boqorku isaga ii yeedhay anigu umeen rabine haddaad rabtaana sidaydan baan ugu tegayaa haddaydan rabinna waa iska noqonaya boqorkii waa loo sheego waxaa layidhi rustam ninkii wuxuu leeyahay anugu idinka i yeedhe ama macahubkaygaan gelaya ama waa iska noqonaya soo daaya buu ku yidhi macahubkiisa soo daaya isagoo wixiisii situu soo galay su-aal baa la weydiiyey markaa maa jaa bikum war maxaa idin keenay abaar iyo gaajo iyo dhib iyo balaaya kasoo maxaa idin keenay saxaari uga timaadee wuxuu ugu jawaabay allahu ibtacahnaa linukhrija man shaaa min cibaadati alcibaadi ilaa cibaadati illahi waxda wa min dayqi dunya ilaa sicatiha wa min jawri ladyaani ilaa cadli lislaam ilaahay baana soo bixiyey inaanu ka saaro dadka ciddii uu doono addooma hays addoonsanayaan oo ilaahay addooma u dhigno waxaan u soconnaa bule inaanu bini aadamka xorayno makhluuqu makhluuq kale ilaahay oo qura inay dadku adoomo u noqdaan oo dadku xorriyad helaan baanu soconnaa buu leeyay cibaadadu ay ilaahay gaar ku noqoto waxaanu kaloo u soconnaa buu yidhi inaanu dadka dunida cidhiidhigeeda ka saaro balleceeda u saaro haddaba ninkan kaarbatyada cascas dhigtay carshiga weyn ku fadhiya ayuu wuxuu ku leeyahay cidhiidhigan kaa saaraya cidhiidhigu waa qalbiga kan adduunku qiimagulama fadhiyo weyn kaarbatyadan iyo waxaan ninkan ku fadhiyaa wax weynoo qiimaa uma samaynayso waxaan waxaa kala fiican cadaalada iyo eh, maaragtay tawxiidkiisa iyo diintiisa iyo waxaa istaa kala fiican marka wuxuu leeyahy adduunka waa dhibbaad ku qabtaaye cidhiidhigana adduun baan waxaan kuu saarayaa maxay ballaca adduunkan ku geynayaa buu leeyahy waxaan kaloo socdaa buu yidhi diimaha dulmigooda inaan kaa kaxayno islaamka cadaaladiisa kuu saaro yacni mowqifkani wuxuu sawirayaa ninka kani walow uu meeshan nin ka xolo badan oo ka birbidhka adduunyo kaga fiican uu taagan yahay inuu muctas bidiini yahay diintiisa wax u dhiganta inaanu jirin inuu rumaysan yahay taasi waxay keensanaysaa inuu qofkani diintiisa ilaashado ilahay wuxuuna wuxuu ina leeyahy xataa haddii sida kaleo dhan laydinka xoog bato walaa tahinuu walaa taxzanuu wa antum ulaclowna in kuntum muminiin war ha liidanina baa la yidhi murugoonina idinka koreeya haddii u jiro hadaad rumaysan tahay rabbiga rabbigaayo ku xidhan tahay adaa koreeya qise labaad haddaynu tilmaamno oo saxaabadan reer maka ahaa ee nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam rabbayay say u muuqdeena markii baytalmaqdis muslimiintu ay furteen baytalmaqdis ninka furanayay ciidankaasna nin kaloo casharatulmubashiriin a ah hogaaminayay cubaydata bnuljarax ayaa ciidamada watay dabeetana qoladii masiixiyiintae meesha joogtay waxay yidhaahdeen shardi ah furaha sulxi baanu gelaynaa saasaananu idinkula heshiinaynaa laakiin furaha wuxun baanu u dhiibaynaa amiiruulmu'miniinkiinu ha yimaado isagaanu furaa ku wareejinaynaa sidiibuu ku soo baxay abuu cubayda cumar buu la hadla wuxuu yidhi nimankii saasay yidhaahdeen dee haddaad noo iman karaysa kaale cumar wuu soo baxay wuxuu rabaa firihii beyt ilmaqdes inuu la wareego meeshana isaga furaha loo dhiibo mucaahadadii la galayna sidaasi ay ku hirgasho uu soo socday markuu meesha in yar usoo jiray ayuu wuxuu soo maray dhul dhiidiyoo roob helay oo dhooba midhana dabeetana daabadii uu intuu cumar ka daadegay oo labadii kaboodna la baxay ayuu labadii kaboodna halkan ku soo qaatay neefkiisiina soo hogaamiyey dhoobadiina iska soo dhex socday abaa cubayda iyo ciidamadii muslimiinta raggii soo dhaweynaya ka horyimo aba cubayda wuxuu yidhi cumarow ma ma jeclin maa yusiranii ana ahlu lbaladi istashrafuuk xadiidka xaakim warinayo magaalada dadkeedi iyo madaxdeedii inay ku arkaan sidan adigoo ninkan faydanee cagaar dhoobada kule ah in lagu arko ma ammaan jecli buu leeyahy cumar eraygii wuu dhibsaday adiga cidan awah low yaqul haadaa hayruk buu yidhi abaa cubayda waxaan jeclaan lahaa midaan adiga ahayn inuu yidhahdo abaa cubayda adigoo kaa xishoonaya buu leey laakiin waan eh, ciqaabi lahaa nin kaloo aan adiga ahayni inuu yahay marka waa ka xumay buu leeyahay low hayruka qaalaha mid aan adiga ahayn muu warkaas ka soo baxa buu leeyahay dabeetana cumar wuxuu dib ugu noqday taariikhdoodii abu cubaydaba waa ogyey laakiin wuxuu yaro rabuun isagoo amiirulmuminiin kuu muuqda amiirulmuminiin xagga dharka iyo haybadda inuu meesha yimaado laakiin cumar wuxuu ku leeyahay waxaanu ahayn inaa kunna dalla qawmin dad aad u dullaysan baanu ahayn ilaahay diintan buu nagu ciseeyo dad nagaga dhigay buu leeyay markaanu carab hayna dhulkaygii joognay dad dulaysan baanu ahaan jirnay laakiin ilaahay wuxuu nagu ciseeyo nagu sharfay diinta tan haddaanu ka raadina buu leeyahay sharafta meelaan diintayad ahayn ilaahay waa dulaynayaa ilaahay diin buu nagu sharfaye waxaan diin ahayn haddaanu sharaf ka raadina waa dulloobaynaa maxaynu uga dan leenahay waxaynu uga dan leenahay qofku muctas bidiinihi inuu rumaysnaado in wax ka maqan yihiin inaanu ogeyn bidhbidhkan adduunya inaanu qiimo badan ku lahayn taasi waxay keensanaysaa inuu diintiisa xoog u xejisto ilaahay isagoo nebi maxamed la hadlaya calayhi salaatu wasalaam wa min waraa'ihi saxaabada lala hadlaya waxaa layidhi fastamsik biladii uuxiya ilayk innaka calaa siraatin mustaqiim wa innahu ladikrun laka waliqowmika wa sawfa tus'aluun ilaahay wuxuu yidhi xejiso fastamsik biladii uuxiya ilayk wixii lagu soo waxyooday xejiso waayo jid saxa baad ku sugantahay baa ilaahay leeyay jid quman baad ku taagantay wa innahu la dikrun laka waliqowmik qur-aankaas iyo waxyigaa iyo diintaa laguu soo dejiyeyna sharaf buu kuu yahay adiga iyo tolkaaba baa ilaahay leeyay ilaahayna wuu idin weydiin doonaa marka wixii ugu qaalisanaa inaynan siisanin maxay wax liita man kana yuriidu alcizata falilahi alcizatu jamiica aladiina yatakhiduuna alkaafiriina awliyaaa min duuni almu'miniin ayabtaquuna cindahum alciza faina alcizata lilahi jamiica markaa waxaan leenahay shayga koowaad waxa weeyaan inaynu qurbadan kaga baxno wixii ahlu kitaabkii hore ilaahay ku tilmaamay inay kaga baxayeen inaynu kaga baxno wixii saxaabadii nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam kaga baxday inaynu muctas ku ahaano dad ku faanaya waan qarsanaynin diinta tar inaynu noqaano wixii inala kulmo markaa markaynu waxaan sheegayna macnaheedu ma aha noloshao dhan baa iska fududaanayso gaal ku dhibi maayo nolosha waxa maya system dhan oo dhisan oo waxaan kasoo horjeedaynu u nimi laabud min tadxiya waa laabud in culays kaa hor imanayo challenges ay jiraan oo dhib ay jirto laakiin waa maxay taxadiyaadka in geesinimo iyo sabir lagala hortago geesinimadu goob dagaalo qudhan maahee geesinimada adabiga ah baa ka roon kelimatulxaq inaad markasta ku dhawaaqi karto waxaaga inaad muujisan karto inaad ku dhiiran tahay mabaadi'daada inaad xijisan karto walidaalika baa ilaahay reer banu israa'iil kii hagaagay wuxuu yidhi wajacalnaa minhum a'immatan yahduuna biamrina lamaa sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun yaa ayuha aladiina aamanuu isbiruu wasaabiruu waraabituu wataquu llaha lacallakum tuflixuun war kuwa iimaanka laga helayo baa ilaahay yidhi sabra oo la sabir dhigta baa la leeyahay mashaakilku ugu badan doonaayo waa bini aadam waxaan kaloo idinka hor imanayaaye yo idinka sabir badin baa ilaahay leeyahy waraabitu fii huquurikum goobaha aada ku jirtaan ee dhufaysyadiinana xejista ilaahayna ka cabsada waa guulaysan doontaan baa ilaahay leeya subxaana wa tacaala intaa kadib waxaynu u baahannahay nooc min alxikma nooc min alxanaka nooc min allabaaqa nooc min alrifq iyadoo mabaadida ku xejisanayno haddana inta aynu si fudud wax u wadi karno inaynu u wadno marka qofka la idhaha diintaada xijisa dadka baruba u fahmo uun cunfi iyo dagaal iyo qallafsani iyo insidhamaqiiq meel kasta kala hortag sidaasna ma sax maaha waxaagi hayso xejiso laakiin dee martaa tahay usluubna u noolow yuuti alxikmata man yashaa waman yu'ta alxikmata faqad uutiya khayran kathiira wamaa yadakaru ilaa ulalabaab caaisha ayaa waxay sheegaysaa xadiiskii sheekheynku warinayaan qolaa nabiga u timi iyagoo dee ku jeesjeesaya oo caayaya markaasaa waxay ku yidhahdeen assalaamu calaykum assalaamu laamkaa laga boodaya laakiin waxaa layska dhigayaa in iyadii la yidhi assalaamu calaykum assalaamu calaykum waa geeriye korkaaga ha ahaato waa habaar assalaamu calaykumna waa rabbi ha ku xifdiyo nabadgelya iyo wanaag korkaaga ahaado assalaamu calaykumna waa mowd iyo geeriyo balaayo korkaaga ahaato dabeetana caaisha intay cadhootay markiiba waxay tidhi bal wacalaykum asalaamna wallacma idinka cadhada alle iyo geeridiis iyo nacdashiibu korkiina idinka ha ahaato bay tidhi nabigu caleyhi salaatu wasalaam isagoo kuwana maqlaya wixii ay yidhaahdeen caaishana maqlaya waxay tidhi ayuu caaisha hadana tala siinaya wuxuu leeyaha caaisha ina allaha rafiiqun yuxibu rifqa fi lamri kulli caashaay ilaahay waa rafiiq waa ku si dabaacsan dadka u dhimriya yuxibu rifqa fi wax walbana in si dhimrisan loo sameeyo ayaa alla jeceliyay subxaana wa tacaala caaisha waxay mooday nebigu inaanu maqlin malaa dhimri dhimirtani waa eh, warkii baanu maqlin awalam tasmac maa qaal waxay ku hadlayeen miyaad maqal ilaahay rasuulkiisiiyo qad qultu wacalaykum buu nabigu yidhi waa maqlay yani wacalaykumun baana dhow soo gaabiyey waxaan uga dan leenahay xadiidka riwaayadda imaamu muslim waxay tilmaamaysaa in allaha tacaala rafiiqun yuxibu alrifqa wayucطi cala alrifqi ma laa yucطi cala alcunfi wama laa yucطi cala maa siwaah riwaayad kale oo imaam muslim warinayaan rajaynaya iyaduna waxay sheegaysaa calayka biاlrifqi waiyaaka walcunfi walfuxsh ina alrifqa laa yakuunu fii shayin ilaa zaana walaa yunzacu min shayin ilaa shaana waxaan uga dan leenahay uun caqiidadeena iyo mabaadideena iyo akhlaaqdeena iyo dhaqankeena dhammaantooda aan xejisano taa macnaheedana lagama fahmayo cunfi iyo mashaakil kale aan abuura lagama fahmayo ee waxaa laga fahmayaa uun inaynu caqiidada islaamiga iyo dhaqanka islaamiga inaga dul muuqdaan qadiyada kale aan tilmaamaya waxa weeyaan waa inaynu kala garannaa maxaan qaadanaynaa maxaan ka tegaynaa waa inaan kala garannaa miyaynu maydhmaynaa waynu baaba-aynaa dawabaan mise indimaaj halkan markaad joogtaan erayaa laydiin sharxa la ydhahdo maxay assimilation iyo integration ee dadka baadh bay yidhahdaan gii tobay galaan qaarna way assimilate gareeyaan qaarna waa u dhexeeyaanoo waxay galaan maxay integration kiitoog waa intaad meel isku qafiliso xero yareeda wax walba may tidhaahdo taa dee adigunbay kaa suurtagaltae yararkaaga iyo islaamaaga waxaaga kan kama suurtagalaha haddaad dee meel isku qafili karaysana kaagibaa kuu roonaa inaad isku qafisho waanad xaggan usoo bixin ku darsankuna dee waa adoo dhintay oo iska milanku waxaa soo hadhay waxay iyaguna inagu wacdiyaan inanaan u baahana inayn fahmno la integration meel walba waxaa laleeyahy integration integration iyo nimanka siyaasiyiintii bulsho kastoo homogeneousy way ka fududay bulshada kala gedisan tacadudku iyo noociyaadka kala gedisani waxyaabaha qaarkood way ku fiican yihin bay laakiin siyaasiga uma fiicna siyaasigu wuxuu jecel yahay dad isu aragti oo isku dhan u jeedow dee dhan qura u wada kaxeeyo laakiin dad geesale waa ku yaro dhib badan tahay marka iyagu integrationka ay sheegaan inta badan saasuu u badan yihi laakiin adigu inaad integraysto waa sax laakiin laba weedhood waa inaanu kala garanaa ma alfarq bayna altabaciya waalistifaada bayna altaqliid waalcilm maxaa u dhexeeya inaynu dameeridhaan raacday noqonno ku dayanno oo wax walba ka qaadanno iyo inaynu wax ka faa-iidno aqoonna ka kororhsanno wax weyn baa u dhexeeya wixii wax anfacaya ee aan diintaada ka hor imanaynin inaynu ka qaadanno weeyaan laakiin masaa'ilka caqaa'ida iyo diinta iyo akhlaaqiyaadkeenna iyo cibaadaadkeenna waxayna inaynu ka tanaasulla maaha inaynu ka tanaasulla maaha marka waa inaynu kala garannaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa inay dhici doonto la latatabicunna sanana aw sunana man qablakum shibran bishibrin wa diraacan bidiraac waxaad raaci doontaan buu nebigu yidhi wadooyinkii dadkii idinka idinka horreeyay taaka iyo dhudhudhudhun saxaabadii damintidka ahayd ee wax iska soo dhicisay ee dhulka xoraysatay ee caynkana buu warkaa ku leeyahy markaasuu nebigu wuxuu yihi weliba xataa low dakhaluu juxra dabbin latabictumuuh aw la dakhaltumuuh xataa hadday godmasa lugalay godmasa cagalay hadday galaan waa ka dabagelaysaan buu nabigu yidhi markaasa waxay dhahay yaa rasuula allahi alyahuuda wanasaara ma yahuud ya nasaaraa qaala faman yaa kale buu nebigu yidhi yaa kale maalin kaleo haddana nebigu wuxuu yidhi xadiidkan oo kale sunana man qablikum baa raaci doontaan markaase waxay dhahay alruma walfurs ma romanska iyo bersianka yaa kale buu nebigu ku yidhi ibnu xajar raxmatullaahi caleyh markuu labada xadiisba fasiraya wuxuu leeyahay wixii siyaasad dawliya iyo baabka ku saabsanna wadada romanska iyo bershianka ayaa raaci doontaan hadday noqoto bidaca iyo diin abuurka iyo waxaan kalena waxaad raacaysaan maxay alyahuuda wanasaara idan asalku muxuu xadiidkan inoo tilmaamayaa wuxuu inoo tilmaamaya qofka muslimka ah wuxuu kaga soocan yahay inuu garto yahuudiya nasaare muxuu kaga soocan yahay romanis iyo bershen muxuu kaga soocan yahay mabaadi iyo caqaa'id iyo diin baad kaga soocan tahay maxaa wada leediin tajaarib alinsaaniya wixii ka tirsan bini aadamku wuxuu experienceku ku dhaxlay aqoontan la sheegayo o dham inteeda badani waa maxay waa tajaaribtii bini aadamku uu kala dhaxlay idan waxaynu qaadanayno iyo waxaynu ka tegayna inaynu garanno ilaahay markuu qur-aan ka waramayo ambiya ilaahay ka warramay fii suurati maryam baan rajaynaya ambiya ilaahay ka warramay nebi hebel nebi hebel nebi hebel markii ambiyadaa alla ka warramay ayaa ilaahay isku soo duuduuba wuxuu yidhi ulaa'ika aladiina ancama allahu calayhim min annabiyiina min duriyati aadama wa miman xamalna maca nuux wmin duriyati ibrahima waisraa'iila wmiman hadayna wajtabayna idaa tutla calayhim aayaat araxmaani kharuu sujadan wabukiya kuwaasibaa ilaahay yidhi waa kuwii ilaahay u nicmeeyey ee duriyaddii nebi aadam iyo kuwii nebi nuux iyo nebi ibraahim iyo nebi israa'iil waxa ay dhaleen iyo intaanu hanuuninay baa ilaahay leeyay ilaahay aayadkiisa markay maqlaan waa u khuduucaan oo waa u sujuudaan laakiin gruub kale gruubkaa nebiyada ka baxsan fakhalafa min bacdihim khalfun guruub baa kuwa daba maray baa ilaahay yidhi oo waddadoodii ka weecday maxay sameeyeen adaacu asalaata waitabacu ashahwaata fa sawfa yalqowna hayan salaaday dayaceen shahwaatu nafsi wixii ay rabtay iska raaceen kuwaasi naartay gelayaan baa lagu tilmaamay maxaan uga doon leenay markaa ilaa man taaba wa aamana saalixa fa ulaaika yadkhuluuna aljana walaa yudlamuuna shay-a waxaanu dan leenoo leenahay waa inaynu garannaa waxa aynu haysanayno waa inaynu garannaa tajaaribtii hore ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa duul wixii la rabay inay ka tagaan mooye wixii la rabay inay xejistaan ka dhacay oo maxaa ka mid a maalan ilahay wuxuu tilmaamaya watlu calayhim naba aladii aataynaahu aayaatina fansalakha minha faatbacahu shaytaanu fakaana min alghaawiin waxaad dadka ku akhridaa baa ilaahay yidhi warkii kii aanu ayaadka siinay mid diin garanayuu ahaa maxaa ku dhacay fansalakh waa ka siibmay baa ilaahay yidhi dabeetana shaydaan iyo guruubkaasuu ku biiray kaa ilaahay markuu tilmaamayay waxaa la yidhi famathaluhu ilaahay wuxuu markuu soo tilmaamay haddii ilaahay doonayo qofkani qof sugan buu noqon laha waa kaa la soo sheega waxaa la yidhi famathaluhu kamathali lkalbi in taxmil calayhi yalhad aw tatruku yalhad kaa tusaalihiisu eygu buu la mid yahay baa la yidhi eyga haddii la eryana carabka waa laalaadiyaa hadduu iska fadhiyana carabka waa laalaadiyaa xoolaa kale sidaa maaha xoolaa kale markay kulayl iyo waxaa dareemaan bay haraariyoodaan markay se nabad qabaan dee ma haraariyoodaan aygu laakiin markastaba kastaba carab laala kan waxa weeyaan hadday diin loo sheegay iyo loo sheegin waa isku mid ilaan marka horeba diin buu hayo uu ka baxay waa kitaab xoor dee wadaad quri kitaab xoor maahe haddaynu wadadaa wada cararo dadku waa wada kitaab xoor buu noqonayaa ninba intuu hayuunbuu xoorayahay nin salaad xoora iyo nin inka durugsan xooraba ninba intuu hayuu xooraya waxaa kaloo ilaahay qur-aanka inoogu sheegaya shaydaanko qura maaha dad mutarabisiinana inay waddada fadhiyaan dad ugaadhsitaga oo jecel inay naga saaraan ilaahay wuxuu leeyahy wadda kathiirun min ahli lkitaabi low yaruduunakum min bacdi iimaanikum kufaaran xasadan min cindi anfusihim min bacdi maa tabayana lahum alxaq in badan oo ahlu kitaab ka midi waxay jecel yihin baa ilaahay yidhi inay diintan idinka bixiyaan iimaanka dabadii inay gaalnimo celiyaan weliba iyagoo uu xaqu u cad yahay maray wax garteen xaasidnimo daraaddeed baa ilaahay yidhi dee kuwaasina iyana waa joogaan marka waxa weeyaan wadcigii oo adag shaydaan oo meesha jooga qolo kaleo kuugu adhsanaysa meesha joogta iyo adigoo labaclabaacla ah haddaa is heshaan dee arrinku waa khatar marka waa inaynu kala garanaa uun maxaynu kororhsanaynaa maxaynu aan dib ugu soo noqdo markaase waxaan ka bilaabayaa halkan waynu nimiye su-aasha ah si fiican qof walibaa uga jawaabo ma waxaagii adigoo haysta inaad wax ku kororsataabaad rabtay mise inaad waxaagii wax ku bedelato ninkii rabay wixiisii inuu wax ku kororhsadaa waxaad haysata diin baa ugu weyneedee diintii waa inaad xejisaa markaasaynu ka wada hadlaynaa adduun iyo wixii aynu kororhsanayna taa haddii la waayo waa waxaygiibaan wax ku bedelanayaa adna caydhiya shaqaa lagu siin ee diinta iyo carruurtana waa lagaala tegi adna caydhiya shaqaa lagu siin oo nabadgelyo iyo waxaad ku noolaatay oo kale laakiin nabaddu waa maxay nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu inoo tilmaamayey haddii afkaartaad rumaysantay iyo bulshadu waxay rumaysayiin markay iswaafaqaan inaba nabad helayso wuxuu nabigu yidhi man asbaxa minkum aaminan fii sirbi mucaafan fii jasadi cindahu quutu yowmi fakaanamaa xiizat lahu dunya bixadafiiriha ninka waa bariista isagoo nabad qaba fii sirbi ay fii qowmi ow fii mujtamaci ow fii ahli gurigiisi iyo reerkiisi iyo dadkiisi kuwa bariis yacni bulshadii ay isku wax aaminsanaayeen ninka kuwaa bariista isagoo nabad qaba kaasoo ah mucaafan fii jasadi jidh ahaanna caafimaad qaba cindahu quutu yami maantaa wuxuu afkageliyana haysta kaa adduunkuba wuu ku dhan buu nabigu tilmaamaya alamni nafsi walamni alcaqadi walamni alfikri walamni asixi waxay sheegaan oo dhan ay ka waramaan ayaa ku soo ururay laakiin ninkan waa barista fii hayri sirbi gruubkiisi cid aan ahayn kuwaa barista ee mabaadi iyo afkaar iyo caqaa'id kala gedisan la yskala hor yimaado kaasi kaasi meel khataruu joogaa marka su-aashu waxay tahay haddaad rabtaan inaad waxaa haysateen wax ku bedelataanna dee waa mas'ala haddaad rabtaan wixii aa haysateen inaad haysataanoo wax kororhsataanna waxaa haysateen sidaa u haysan lahayd lahaydeen caqligeeda wayna keentaan oo kow waa midnimo inay isku xidhantiin laba waa juhdi iyo dhaqaale iyo xoog iyo wakhti dheeraada soomaaliya markaad joogtay intaad diinta ku bixin jirtay hadda waa inaad labalaabkeed iyo saddex laabkeed ku bixisaa haday dhaqaalo haday hadday tahay iyo haday ifor tahayba juhdi tahay waa ku bixisaa waa inaanu aqbalnaa inaynu invest garaysanno waxaynu aaminsanayn si uu u dhowrsoomi karo waxaa laga yaabaa in laga cawdo macalimiinta eh, masaajidka wax dhigtaa dee wadcigaba lama socdaan ama si fiican uma garanayaan kani waa caynkan you should bay haddaad rabto taynu rabno macalinka dunida ugu fiican waa keeni kartaan magaaladiina tan ama masar ka keena ama soomaaliya ka keena ama meesha doontaan ka keeno waa keeni kartaan qof well trained ah experienced ah waxgaranaya oo aad ilmihiina u dhibtaan waad keeni kartaan mid idinka wax bara laakiin maxay u baahan tahay dee inaad invest inaad wakhti ku bixisaan haddaad tidhaahdo wallahi dee maalintiina waa soo shaqeeya goormaan wax dhigtaa dee waxaa joogantuun soomaalidu doqon bay sheegaan yidhi war maxaad u cadayan weyday baa layidhio oh, maalintiina geelaan raaca buu yidhi habeenkiina waan seexdaa goormaan cadaydaa anigaas <laughs> wuxuu ka cawday inaanu wakhti u helaynin cadayga inaan wakhti u helaynin wuxuu yidhi maalintiina geelaan raaca ttn waa caynka haddaad tiraa maalintiina geelaan raacaa habeenkiina waan seexdaa goormaan diin bartaa dee diin la-aan baa kule wax iskala maaha idan haddaynu halkan rabno inaynu joogno diinna haysanno ama dhaqan haysanno ama afkeenna haysanno waa inaynu la nimaadno inaynu invest garayno wixeenaa sidii aynu haysan lahayn oo haddaynu caqli ku infasgarayn iyo haddaynu juhdi iyo time ku infasgarayn haddaynu lacag ku isfasgaraynanaba waa tijaabina marka inteenina waa haysan karnaa in shaa allahu ziyaadadana waa raadcayn karnaa wsala allahuma calaa muxamedin wcala alih wasaxbi wasalam alxamdu lilahi rabbi alcalamin